بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعذيب المسلمين درسينا إن شاء الله تعالى وحنكو أركب دونا markii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dacwadaa inuu la jaharo allah u amray mushrikiinta dhibka ay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii rumaysay ay u geysteen ayaanu arki doonnaa saxaabada kuwooda weliba ducafada ah oo markaa iska taagta darano masaakiinta ahaa ama addoommada ahaa siday u dhibi jireen bal nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhibka ay gaarsiin jireen ayaan arki doonnaa in sha allahu tacaala ilaa markii dhibkaas uu ku tiro bato kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa uu ishaaro inay isaga tagaan maka oo ilaa ardi ay u hijroodaan tacdiibkaasoo anwaac kala duduwan lahaa oo dadka masaakiinta aad loo dhibi jiray ayaan insha allahu darsigeenna ku arki doonnaa biidni illaahi tacaala qaala lmusanif raximah llahu faama tacdiibuhum almuslimiina mushrikiinta cadaabidoodii ay cadaabayeen almuslimiina muslimiinta ay cadaabeen cadaabkoodaasi faqad aatow fiihi cadaabkaa dhexdiisa waxay la yimaadeen ay muslimiinta ula yimaadeen bianwaacin noocyo oo takhshaciru laha aljuluudu jirku iyo maqaarada ay la jariiracoodaan dhibaatada dadka muslimiinta cadaabkaay u geysanayaan daraaddeed jirku uu la jariiracoodo qamadhacyo ay ku dhacdo yacni aad uga xanuunsado weeyaan watatafataru minha alquluubu laabuhuna ay la dildilaacaan dhibaatada dadka muslimiinta loo geysanaya dartii markaasuu mid mid uu bilaabay bilaal ibnu rabaax ayuu ka bilaabayaa iyo tacdiibkii loo geysan jiray maalin qorax kuleelka inta la dhigo iyadoo ay maka weliba maaragtay cadceeddu ay aad u daran tahay kuleelkuna daran yahay dhagxaanta inta la dul saaro dabadeedta dhagax dusha laga saaro yacni dhibkaas lagu hayoo laleeyahay cadaabkaasi lagaa dayn maayo ilaa aad nebi maxamed ku kufriso ood allah ku gaalowdo asna uu leeyahay axadun axad uu odhanayo waxaa la mid ah camr ibnu fukayra waxaa la mida ah abu fukayha waxaa la mida ah khabaab ibnu alarati waxaa la mida ah gabdho badan oo muslimaada oo addoommo u badnaa oo ay cadaabi jireen mushrikiinta oo shiikhuna mid mid noogu sheegi doono kaana bilaal ibnu rabaaxin saxaabiga bilaal ibnu rabax la yidhaahda radi allaahu canhu allaha ka raadi noqdee wuxuu ahaa mamluukan liumayata bni khalafin aljumaxiyi ninkaa umayat bni khalaf la yidhaahdo ee reer jumaxi loo nisbeeyey oo ku abtirsaday ninkaasuu addoon u ahaa mamluuk buu u ahaa fa kaana umayatu umayat bnu lkhalaf wuxuu ahaa yajcalu fii cunuqihi bilaal luquntiisa mid yeelo qoortiisa buu ku xidhi jiray xablan xarig buu ku xidhi jiray sida xayawaanka loogu xidhoo kale ayuu xarig qoorta uga xidhi jiray wayadfacuhu markaasuu jiidi jiray oo u geyn jiray intuu hogaamiyo ila sibyaani ciyaalka yaryarkaahee reer maka ayuu u dhiibi jiray yalcabuuna bihi inay ku ciyaaraan oo maaragtay eh, bilaal ibnu rabax ay ku ciyaaraan daraaddeed buu ugu geen jiray wa huwa isaguna bilaal marka xarigga inta lagu xiro ilmaha xaggooda loo wadaahi yaquulu uu odhanayo axadun axad allah waa axad keliya wey waa axad keliyaoo ilaah labaad ma jiro hadalkaas ay lahjadiisu ahayd ilaah labaad ma jiro macbuudku waa mid oo keliya wey asaga unbaan waxidayaa weyaan wa kaana yakhruju bihi umayat bnu lkhalaf wuxuu ahaa mid la baxo bihi ay bibilaal ibni rabaax bilaal ibni rabaax buu la bixi jiray fii waqti dahiira maalin weynta wakhtigeedabuu guriga ka saari jiray qoraxda markay kululaato ayuu guriga ka bixin jiray oo kala bixi jiray markaasuu fayatraxuhu oo u tuuri jiray calaa dahrihi dhabardhabar ayuu u tuuri jiray fi bacaadkii iyo kulaylihii waa bacaadkii iyo ciiddi aad u kulul wey ayuu ku tuuri jiray aramdaa buu noo wuxuu yidhi wahuwa aramlu waxa weeye waa bacaadka aw ilxajaru iyo dhagaxa ama xajarka dhagaxa ah ashadiid alxaraarati kulaylkiisuna aad u u daran yahay yani bacaad aad u kulul ama dhagxaan aad u kulul ayaa dhabar dhabar loogu ridi jiray oo halkaasuu ku tuuri jiray weyaan uma markuu ku tuuro oo sidaa dhacdiid loo dhigo dhabarka loo hoos mariyaahi buu ya'muru fari jiray umayat bnu khalaf kaafirkaas baa wuxuu fari jiray bisakhrati alcadiima dhagax weyn ayuu amri jiray fatuudacu markaase soo qaada buu dhihi jira dhagaxa markii la soo qaado fatuudacu calaa sadri yacni bilaal xabadkiisaa la saari jiray maadaama dhabarkiina uu ka gubanayo oo cadogubadkii la dhigay iyo ciridii la dhigay dhagxaantii kulule la dul saaray buu xabadkana dhagaxa weyn ka saari jiray ha lagu dejiyabuu ohan jiray markaasaa lagu dejin jiraoo la yeeli jiray uma yaquulu markaas wuxuu ohan jiray waxaa dhahaya umayat bnu khalafa odhanaya laa tasaalu haakada sidaa inuu xaalkaadu yahay ka zuuli maysid weligaa sidaanad ahaan xataa tamuuta ilaa aad ka dhimato aw takfura bimuxamadin ama nabi muxamed aad ku gaalowdo wax ka baxeeya ma leh cadaabkaasaan kugu wadaynaa ilaa aad dhimato ama nabi muxamed aad ku maarata ku kufriso oo watacbuda markaa nabi maxamed ku kufrisana watacbuda aad caabudo allaata wlcuza labadaa sanam aad caabudo oo aalihadii mushrikiinta ah inaad caabudo si kaleeto ood kaga baxsanaysa cadaabkaani ma jiro imaa inaad dhimasho inaa uga fakato oo markaas hadda haddaad dhimato waa lagu aas ama inaad gaalowdo ood ka raaxaysato cadaabkan oo markaa asnaamta aanala caabudo bilaal muxuu dhihi jiray fayaquulu bilaal wuxuu odhanaya ugu jawaabi jiray axadun axad cadaabkaanba waxba lama ah qofka markay bashaashat liimaan qalbigiisa ay gasho oo ay jirkiisa dheehdo waxaan la cadaabayoo dhan dhib u arki maayo markaasuu odhan jiray allah waa alla axadaho aan mid labaad lahayn waa asaga keliya axadka cibaadada astaahilo weya sidaas baa loo cadaabi jiray maalin kasta bilaal markaasuu shiikhu wuxuu leeyahay wamara bihi abu bakrin radi allahu canhu wamara bihi bilaal waxaa soo maray abu bakrin abu bakr radi allaahu canhu ilaahay ka raadi noqdee baa wuxuu soo maray yowman maalin wa huwa bilaaloo yucadabu lcadaabayo bilaaloo cadaabkaasuu ku socday dhibaatada cadaab adduunya lagu hayo ayuu soo maray fashtaraahu wuu iibsadayo wuxuu ka gatay ninkii haystay umayat bnu khalaf uu ka iibsaday isiibuu yidhi addoonkan ani igu wareeji igana iibso markaasuu ka iibsaday markaasuu waactaqahu wuuna xoreeye lilaahi ay liajli illaah ilaahay dartiisa u xoreeye weya si uu cadaabka uga baxsado xor buu ka dhigay markaa kabacdi qof ku dhiiran kara kama jiro mar hadduu xor yahay leanna markii hore addoon buu dad u ahaa ninkii haystana mushrik buu ahaa markii laga xoreeyey cadaabkaasi waa uu ka baxsaday weyaan kaa waa midkii koobaaduu noo sheegay wa kaana caamir ibnu fuhayrata caamir ibnu fuhayra ninka la yidhaahdo saxaabigaana yucadabu mid la cadaababou ahaa xataa yafqida wacyahu ilaa garaadkaba oo waayo garaadkiisa oo waayo miyirka uu ka tagoo miyir beelo walaa yadri uusan garanaynin maa yaquulu waxa uu leeyahay uusan garanaynin bay cadaabi jireen saasay marka mushrikiintu cadaabi jireen ilaa markii dambe fashtaraahu abu bakrin faactaqahu maaragtay iibsaday oo ka soo galay ninkii sayidkiisii ahaa markaasuu ilaahay dartiina u xoreeyey weyaan wa abu fukayhata ninka saddexaadee saxaabada ka mida la cadaabo waa abu fukayha baa la yidhaahdaa ninka abu fukayha la yidhaahdo saxaabigaasi isna waa la cadaabay wasmuhu aflaxu magaciisana aflax baa la yidhaahdaa qiila waxaa la yidhi abu fukayha ama aflax kaana min alsdi qabiilka asdashanuu'a la yidhaahdo mid ka mida buu ahaa wa kaana mawlan libani cabdidaar reer bani cabdidaar nimanka la yidhaahdo ayuuna addoon u ahaa mawlo u ahaa weeyaan fakaanuu markaa waxay ahaayeen reer bani cabdidaar yukhrijuunahu mid soo saaro abu fukayha ama aflax ayay soo saari jireen fii nisfi nahaari maalinta bartamaheeda ayay soo bixin jireen fii xarin shadiidin kulayl aad u daran dhexdii ayayna ku soo saari jireen qoraxda markay aad u kululaato hadda kuleylka makana waad garanaysaan yani dhibka uu yahay iyo maaragtay shidada uu leeyahay inta uu leegyahay ilaa wakhtigan aan joogno weliba dadku bani aadamka facilities badan iyo waxyaalo badan ay heleen yaad arkaysaa lagu noolaan karin dhib uu yahay oo cibaadada markii lagu jira iyo rafaad badan lagala kulmaa darajatulxaraara ay gaaraysa hamsiin iyo wax lamid ah konton ay gaarta mararka qaarkood ama haddaysan ka badnaynba marka waqtigaas oo aynu u jirin yaa markay qoraxda kululaato baa loo soo bixin jiray bannaanka loo soo saari jiray wa fii rijlayhi asagoo labadiisa lugood dhexdiina ay ku sugan yahay qaydun min xadiidin dabar ama xarig oo bir ah ay ku xihan tahay labada lugood sidii xoolihii oo kale laga dabray oo bir ku xihan lugihiisu ay xihan yihiin ayay soo saari jireen markaas fa yujariduunahu min aiyaabi fayujariduunahu way qaawin jireen min aiyaabi dharka ayay ka dhigi jireen dharkay ka qaadi jireen wayubaixuunahu markaasay yani afgambi ugu tuuri jireen fi ramdaai cagagubadkii iyo bacaadkii ama dhagxaantii kululay ayay afgembi ugu tuuri jireen inibaaxa waxaa la yidhaahdaa yani ay yulquunahu calaa wajhihi fambataxa weyaan wejweji ayay xabadxabad dhagxaantii ama bacaadkii kululaa sidaas bay ku samayn jireen uma markay sidaa yeelaan yadacuuna calaa dahrihi dhabarkiisa ayay dushiisa saari jireen sakhratan dhagax weyn ayay dusha ka saari jireen xataa laa yataxarak si uusan u dhaqdhaqaaqin daraaddeed ayay dhagax weyn ku saari jireen bilaal wixii lagu samayn jiray cagsigeeday ku sameeyeen bilaal dhabarkaa dhulka loo dhigi jiray xabadkana dhagaxa laga saari jiray laakiin abu fukayhe waxaa lagu sameeyey afgambi baa loo ridi jiray xabadkaa dhulka loo dhigi jiray dhabarkana waxaa laga saari jiray dhagax baa laga saari jiray weyaan isagoosan u dhaqdhaqaaqin isagoo lugahana ka xiran wax dharuu qabana aan la arag weyaan fa kaana yabqaa kadalika sidaas mid ku baaqiya ayuu ahaa xataa laa yacqila ilaa uusan waxbaba garanba oo caqliga uu ka tago yani waxba uu garan waayo ayuu cadaabkaasi mid ku sugan ahaa weeyaan falam yazal abu fukayha ma uunan ka zuulin yucadabu in la cadaabayo e, yucadabu in la cadaabayo kadalika sidaa loo cadaabayo xataa haajara ila alxabasha ilaa uu ka hijroodo ilaa ardi alxabasha uu hijroodo bilaadii xabashada xaggeeda uu soo aado alhijrat aaniya hijradii labaad tii koobaad kama uusan qaybgelin midii labaad hijradii labaad buu ka qaybgala weyaan wa kaanuu maratan mararka qaarkood yani cadaabyada anwaac badanay ku samayn jireen noocyo kala duwan bay u cadaabi jireen wa kaanuu waxay ahaayeen qoladaa la yidhaahda bani cabdidaar maratan mararka yani kol oo wakhtiyada ka midihi qad rabatuu kuwa xiray rijlayhi labadiisa lugood bixablin xarig bay ku xiri jireen labada markaas uma jiruuhu dhulka marka asagoo dhulka yaallo intay xar ku xiraan laba dulgood uga xiraan ayay jiidi jireen uma jaruuhu way jiidi jireen wa alquuhu fi ramdaa'i say u jiidayaanbay marka bacaadkaasi iyo cadogubadka iyo dhagxaantaas kulul ayay saari jireen ay gaarsiin jireen ay ku tuuri jireen weyaan wakhanaquuhu markaasay haddana ceejin jireen ceegay ku dhegi jireen waa ceejin jireen xataa dannuu ilaa ay u maleeyaan annahu qad maata inuuba dhintay ay u maleeyaanbay ceego ku dhigi jireen haddana isagoo sidaa loo cadaabayo famara bihi abu bakrin abu bakr radi allahu canhu ayaa soo maray fashtaraahu isagana waa uu gaday waa soo iibsaday ilaa addoon la leeyahay buu ahaaye waa uu gatay waactaqahu lilah ilaahay dartiisuuna u xoreeyey cadaabkaas qofka miskiinka inuu ka badbaadiyo ayuu xor uga dhigay weyaan wa kaana khabaab ibnu larati waa kan afraad weeye saxaabada ka mid ah ee mushrikiintu ay cadaadi jireen wa kaana wuxuu ahaa khabaab ibnu larati saxaabiga khabaab la yidhaahdo miman subiya fi ljaahiliyati miman dad buu ka mid ahaa subiya lasoo qafaashay fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga ah ayaa lasoo qafaashay weyaan carabtu inta diriraan soo qafaalan fashtaratu marka waxaa iibsatay markii lasoo qafaashay la adoonsaday waxaa gadatay ummu anmaarin bintu sibaacin alkhusaaciyatu gabadha ummu anmaar la yidhaahdo oo ina sibaac ahayd oo reer bani qabiilata khusaaca ka mid ahayd ayaa soo iibsatay wa kaana khabaab wuxuu ahaa xadaadan mid farsamo yaqaan ahoo birta dhalaaliyo birta ka shaqeeya buu ahaa biraha ayuu ka shaqayn jiray xadaad buu ahaa weyaan falamma aslama suu saa ugu shaqayn jiro addoon ugu ahaa ayuu islaamnimadii qaatay oo diinkii u qaatay falamma aslama markii uu islaamayoo diinka u qaatay bay cadabathu ay cadaabtay mawlaatuhu tii sayidadiisii ahayd oo ayada sayidka u ahaydee soo gadatay ayaa cadaabtayo binnaari dabbay ku cadaabtay weyaan dabbay ku gubi jirtay weyaan kaanat tatii bilxadiidati lmuxammaati kaanat waxay ahayd umma anmaar haweentaa mushrikadda ihi tatii mid la timaada bay ahayd bilxadiidati yacni bir ayay la imaan jirtay almuxammaati la kululeeyey bir aad loo kululeeyey ayay la imaan jirtay weyaan birtay dabka gelinaysaa markay dabka geliso bay aad birta u kululaato ayay soo qaadan jirtay fatajcaluha markaasay yeeli jirtay calaa dahrihi dhabarka ayay ka saari jirtay si oo u gubto ayay sidaas maaragta ku samayn jirtay maxay sidaa ugu cadaadaysaa liyakfura inuu ku gaaloobo khabaab ibn alarat bimuxamadin sal allahu calayh ali wasalam nabilaahi maxamed inuu ku gaaloobo ku kufriyo darteed ayay sidaa u cadaabi jirtay wey laakiin ma aysan helin arrintaasi mana uusan ka soo laabanin diinkiisi islaamnimadiisi uu ku adkaystay weyan falam yakun ma uusan ahayn yaziiduhu mid u kordhiya khabaab dalika cadaabkaha la cadaabayaahi uma kordhin jirin ilaa iimaanan wa tasliima iimaan ayuu kasii qaadi jiray iyo hogaansan allah iyo rasuulkiisa u hogaansamo ayuu kasii qaadi jira weyaan iimaan iyo tasliim ayuu ka qaadi jiray inuu iimaankiisa kusii kordhi jiray waxa loo cadaabaya ilaahay dartii inay tahay buu garanaya weyaan wa kaana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahaayeen yucadibuunahu khabaab ibna alarati kuwa cadaaba bay ahaayeen oo anwaacday u cadaabi jireen nooc kaloo ka mida buu noo sheegi way cadaabi jireen markaasay fayalwuuna cunuqahu luquntiisabay ay laabi jireen qoortay maroojin jireen ay laabi jireen wayajdibuuna shacrahu timahana way jiidi jireen inta ku dhagaan ayay timihiisana jiidi jireen waqad alqawhu miraaran mararka qaar yay waxayba ku rideen ay ku ridi jireen calaa faxmi nnaari dab yani dhuxulihiis oo shidan ayay ku dul tuuri jireen isaga oo si uu u gubto darteed ayay maarata dhuxulahaas dushoodabay ku ridi jireen weyan uma wadacuu markaasay markay sidaa ku ridaan yay wadacuu waxay saari jireen oo yeeri jireen calaa sadrihi dhab yani xabadkiisa yay xajaran aqiila dhagax weyn ayay saari jireen xataa laa yaquuma si uusan u kicin uusan u istaagin isagoo dabkii saaran ay oo dhabarka u saaran yahay bay haddana xabadka waxay ka saari jireen dhagax weyn si uu maaragtay uusan meesha uga kicin oo uu ku dhinto weeyaan cadaabkaas iimaan mooye wax kalena ma uusan gabadha zumayre la yidhaahdo waxay ahayd amatun addoon bay ahayd wa kaanat zunayratu gabadha zunayro la yidhaahdaa waxay ahayd amatan ruumiyatan gabar addoon oo reer ruum ka tirsan yacni dowladda ruumaanka dad ka soo jeeda bay ahayd markeedii hore aslamat way islaamtay yani amat ruumiyatana yhid ma ahayn carab ma ahayne ruumaankaasay ahayd addoon ah oo marka sidaa darteed lagu addoonsaday aslamad way islaamtay gabadhaasi markay islaamtayna facudibat fillaahi ilaahay dartii ayaa loo cadaabay oo dhib loogu geystay weeyaan markaasaa wa usiibat waxaa la asiibay oo laga riday fii basarihaa indheheedii baa la asiibay indhaha laga riday xataa camiyat ilaa ay maaragtay indha beesho cadaabka si ay u cadaabayeen ayay indha beeshay oo araggiiba ka tegay weye araggii baa ka tegay weye markaasaa mushrikiintii markii ay araggii weyda wax arki weyday faqiila laha mushrikiintiibaa waxay ku yidhaahdeen faqiila waxaa la yidhi laha gabadhaas la yidhaahdo zunayra ayaa waxaa lagu yiri asaabat kilaatu waalcuza mushrikiinta odhanayso waxa indhaha ku tiray waxa ku asiibay sanamka allaata la yidhaahdo iyo sanamka cuso la yidhaahdo baa dhibkan kuu geysto indhaha kaa tuura marka cibaadadoodii ka tagtay ayagaa indhaha kaa riday qaalat markaasi faqaalat waxay tidhi laa wallaahi maa asaabatnii asnaamtaasi wallaahi isan waxba i gaarsiinin ima asiibi dhibna ima isan geysanin wahada min allah indhala'aantani oo araggayga ou tagaahi min allaahi ilaahay xaggiisa ayuu ka ahaaday weyaan wahaada midkani min allaahi alla xaggiisau ka ahaaday wain shaaa hadduu doono rabbina kashafahu ilaahay dhibkan waa iga faydayaayo indhahaygu waa ii soo celin karaa weyaan rabbi baa indhahan qaaday ee asnaamtani indhala'aan ima dhigi faasbaxat min alhad way waa bariisatay subaxii markii maalintii dambe la gaaray ayay waa bariisatay waqad radda allaahu iyadoo uu rabbi u soo celiyey basaraha araggeedii uu u celiyey durbadiiba araggeediibaa rabbi u soo celiyey subxaana wa tacaala subaxii markuu waaga baryeyba rabbibaa subxaana wa tacaala araggeeda celiyey markay mushrikiintii ogaadeen marka inay indhaheedu u soo noqday markaasay faqaalat qurayshun quraysh waxay tidhi oo mushrikiintiiya haadaa bacdu sixri muxammadin haadaa midkani bacdu sixri muxammadin muxamed sixirkiisa qaar ka mid ah wey waa muxamedaas sixirkiisiibuu ka mid yahay in gabadhan indhaha durbadiiba ay u soo noqoto waa sixirkii nabi maxamed oo la yimid qayb ka mida weeyaan wa aslamat ummu cubaysin gabadha ummu cubays la yidhaahdaa ayana way islaamtay jaariyatun addoon bay ahayd oo libani zuhra qabiilka bani zuhra la yidhaahdaa ay leeyihiin ayay ahayd gabadha ummu cubays la yidhaahdo fa kaana yucadibuha mawlaaha wuxuu ahaa sayidkeedii mid ou cadaababuu ahaa waa uu cadaabi jiray liajli islaamka ay qaadatay darteed ayuu u cadaabi jiray sayidkeeduna waa kee alswad ibnu cabdiyaquud ninka alswad ibnu cabdiyaquud la yidhaahdo oo sayidkeedii ahaa ayaa cadaabi jiray wa kaana min ashaddi acdaa'i rasuuli illaahi sal allahu caleh ali wasalam ninka la yidhaahda alaswad ibn cabdi yaquud wuxuu ahaa min ashaddi acdaa'i rasuulillaahi rasuulka alleh calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayh waali kuwa cadaawanimadooda ugu darnaashaha badan ayuu ahaa aad buu nebigu u cadaawaysan jiray wa min almustahzi'iina bihi kuwa nebiga ku jeesjeesana mid ka midabuu ahaa weeyaan dadkana asagaa ugu cadaawad badnaa nabiyulaahi maxamed cadaawaysan jiray salawatullahi wasalaamu calayh sidaa darteed buu gabadhaa islaamtayna um ubaysuu cadaabi jiray weyaan wa aslamat jaariyatu waxaa islaamtay jaariyatu camr bni mawmil min bani cadiyin gabadha iyadana ou lahaa ninka la yidhaahda camr ibnu mawmil oo reer bani cadi ka mid ahaa jaariyadiisii addoontiisii ayaa islaamtay reer bani cadiyi buu ahaa ninkaas la yidhaha camr ibnu mawmil gabadhaas baa islaamtay addoontiisii fakaana cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab markuu mushriga ahaa wuxuu ahaa yucadibuhaa gabadhaas jaariyadda addoonta camar ibnu mawmil ou leeyahay ayuu cadaabi jiray wa huwa yowmaidin maalinta uu gabadha cadaabayana uu dhibayana wuxuu ahaa cala shirki shirki dushiisa mid ku suganbu intuusan soo islaamin bay ahayd fakaana yadribuhaa gabadhaas wuu garaaci jiray cumar xataa yaftara ilaa uu ka noogo waa dili jiray ilaa uu ka daalo uma markuu daalo ayuu yadacuha ka tegi jiray daal darteed ayuu daal dartiiba uga tegi jiray w wayaquulu markaasuu cumar wuxuu odhan jiray wallaahi maa adacuki ilaa sa'aamatan wallaahi allaan ku dhaartay maa adacuki kaagama tageen ilaa sa'aamatan noog iyo daal aan daalay mooye si kale kaagama tageen maanta dhan waa ku dili lahaa waa ku garaaci lahaa wey fataquulu markaasay gabadhaasi waxay odhan jirtay kadalika yafcalu bika rabbuk kadalika sidaa aniga aad ii gashay ii cadaabto buu yafcalu fali bika adiga rabbuka rabbigaaga sidaa ha kugu falo yani waa habaar wey sidaa ii cadaabta ilahay kuu cadaaba adigana ayay ku dhihi jirtay wey wtunkaru fii man aslamna wacuibna min aljawaari watudkaru waxaa la sheegaa oo lagu daraa man dad dumar aslamna islaamay dumar soo islaamay wacuibna oo la cadaabayo min aljawaarihi addoommadii iyo gabdhihii ka midihii waxaa lagu daraa oo la sheegaa annahdatu wabnatuhaa gabadha nahda la yidhaahdo iyo gabadheedii ay dhashay ayaa ka baa la yidhaahdaa dadkii la cadaabi jiray wakaanataa gabadha nahda la yidhaahda iyo gabadha ay dhashayba waxay ahaayeen yani labadooda limra'atin min bani cabdidaar reer bani cabdidaar haween ka mida ah, ayay addoommo u ahaayeen marka saa darteed bay u cadaabi jirtay weyaan washtaraa abu bakrin radi allahu tacaala canhu abubakar ayaa soo gatay ilaahay ka raadi noqdee haaulaa'i aljawaari gabdhahaas asagaa soo iibsaday wactaqahunna markaasuuna xureeyey markuu iska soo iibsaday dadkii sayidka u ahaa gaalada cadaabi jirtay ayuu misana xureeyey weyaan kamaa actaqa bilaalan sida bilaal oo u xureeyey wa caamir ibni fuhayrata caamir ibni fuhayrana oo u xureeyey wa abaa fukayha raggii horeba uu u xureeyey ayuu gabdhahaana inta iibsaday ayuu ayagana xureeyey ilaahay dartiina u xureeye weyan waqad caatabahu abuuhu abu quxaafa waqad caatabahu abubakar waxaa la dagaalamay oo dagaal af ah kula diriray oo eedeeyey abuuhu aabbihii oo ahaa abu quxaafata abu quxaafa ninka la yidhaahdo oo yani abubakar aabbihii ayaa abu quxaafa la yidhaahdaa kunyadiisaa la yidhaahdaa ayaa yani maaragtay wiilkiisau la dagaalamay oo ku canaantay markaasuu waqaala wuxuu yidhi araaka waxaan ku arkaa abubakarow tuctiqu inaad xuraynayso riqaaban dicaafan yani luqumo ama addoommo taag daran ayaad xuraynaysaa buu yidhi dad aan tabar lahaynoo dumar iyo dad addoommaha iyo masaakiin ayaad xuraysaa falow actaqta rijaalan jalad jaladan haddaad xurayn lahayd rag ad adag haddii aad xurayn lahayd oo dad xoog lahoo awoodla aad xurayn lahayd la manacuuka aday ku difaaci lahaayeenoo cadowga kaa mancin lahaayeen marka intaad dumarkan iyo masaakiintan addoommada aad xuraynayso rag xoog leh maa xuraysadoo barri inta ku garab istaagaan haddii cadow ku helo ku garab siiyo ma xuraysatid buu idinta kuwaan masaakiinta xuraynayso aabbihiiba hadalkaa ku yidhi weyaan waxaa la yidhaahda sidaa markuu yidhi oo odagii uu ku canaantay abubakar ayaa waxaa u jawaabay abubakr radi canhu aabbihiiba u jawaabay faqaala markaasu wuxuu yidhi abubakrin innii uriidu wajha allah aniga arrinkan waxaan ula doonayaa allah dartii unbaan ula jeeda dan kale kamalihi ha ku difaacaan malihi waxaan u xuraynaya dadka muslimiinta alla dartii iyo inaan ajri iyo awaab ka helo faanzl allahu tacaala allah baa wuxuu soo dejiyey qur'aanan qur'aan buu soo dejiyey qur'aankaasoo madaxahu abubakar ou ku ammaanay fiihi qur'aanka dhexdiisa wadamma ouna caayay allah acdaa acdaahu acdaa allah allah cadowgiisiina ou yani maaragtay allah qur'aanka ku caayay wadamma uu caayi allah acdaa'ahu kuwa cadaawihiisii ahaa oo alla cadowgu u ahaana uu rabbi caayay qur'aan noocaasoo kaleu soo dejiyey markaasuu aayadaha fii suurati lleil ku jiro ayuu leeyahay qadiyadaasi ku soo degtay weeyaan faqaala markaasuu wuxuu yidhi allah faandartukum naaran taladaa laa yaslaaha ila alashqaa alladii kadaba watawalla waa cadowgii ilaahay oo caynayay aayadihii ku soo degay wey waxaa ku tira nabiga odhanaya waxaa tidhaahdaa fa andartukum waan idiin digi naaran naar baan idinkaga digaya naarta oo taladaa mid huraysa ah hurkeeduna uu daran yahay ayaan idinkaga digaya naartaasoo laa yaslaaha uusan gelaynin uusan ku gubanaynin ila alashqaa midka hooga badan mooye qof kale uusan gelaynin ayaan idinkaga digi kaa shaqigaa kee wey alladii kii kadaba beeniyey allah iyo rasuulkiisa iyo diinkiisii beeniyey watawallaa xaqa raaciddiisana ka jeestay kaa mooye cid kale aysan naar aysan gelaynin ayaan idinkaga digayaa weyaan naartaas qofkaa shaqiga uu gelayo ayaan idinkaga digin macnaheeda shaqi ha noqonino ashqiyaa ha noqonine diinka ilaahay qaatoo rumeeya weeyaan wa huwa midkaa shaqiga ah oo la sheegaya buu yidhi umayat bnu khalafin waa ninkii bilaal ibnu rabaax yani cadaabi jiray weye nebigana la collaytami jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninka umayat bn khalaf la yidhaahdo ayaa loo jeedaa buu leeyahay iyo waman dad kaana calaa shaakilatihi asaga sambalkiisoo kale ah la mid ah noociisoo kaleeta ihi ayaa loo jeedaa weeyaan wasayujannabuhaa wasayujannabu waa la fogayni haa cadaabkii iyo naartii oo huraysay aladqa dadka axadka cabsida badan oo rabbigiisa ka baqida badan ayaa laga fogaynaya alladii kii baa laga fogaynayaa yu'tii maalahu xoolihiisa bixinayo yatasakkaa isagoo istahirayo waa hadalka abubakar uu leeyahay innii uriidu wajha allaahidii wey ilaahay dartii baan u bixinayaada wey xoolihiisa asagoo bahaaro raadinayo inuu ilaahay dembigiisa ka tahiro u bixiyo weyaan wamaa liaxadin xoolahaas buu bixiyaa wamaa liaxadin iyadoonan qofna aysan u sugnaanin cindahu axadka taqiga agtiisa min nicmatin nicmo oo tujsa la abaalmariyo wanaag horay asaga loogu galay oo u abaalgudaya ayadoonan jirin ayuu xoolihiisa isagoo istakiraya bixiyaa weya muxuu u bixini ila ibtiaaa laakiinse ilaa laakiinse xoolaha wuxuu u bixiyaa ibtiqaaa wajhi rabbihi alaclaa ibtiqaaa wajhi rabbihi rabbigiisa wejigiisa dalabkiisa uu dalbayo doonayo allihii alaclaa ee sarreeyey allahaas yani ridihiisa iyo wejigiisa isagoo dalbayo daraaddeed buu u bixiyaa walasawfa mar dambe ayuu yardaa raadi noqon doonaa nicmada ilaahay uu ku abaalmariyo oo jannadiisa ah ayuu axadkaasna taqigaahi ku raadi noqon doonaa wy aayadaha marka wasayujannabuha aladqa ilaa aakhirka walasawfa yardaa wuxuu leeyahay wahuwa abu bakrin asidiiqu radia allaahu canhu abu bakar weeyaan allah radia allahu tacaala canhu ilaahaya ka raadi noqdee iyo wacaman dadna allah ka raadi noqdo actaqahum ou xureeyey wa can saxaabati saxaabadiina ajmaciina dhammaantood allaha ka raadi noqdo eh halkaasaa loo jeeda abubakaray kusoo degtay buu aayadaha weye weli waxaanu ku dhex jirnaa saxaabadii la cadaabayey weye wacudiba waxaa la cadaabay cammaaru bnu yaasirin ninka cammaar layidhaha saxaabigaas oo ina yaasir ahaa iyo wa ummuhu waxaa la cadaabay hooyadii oo cammaar hooyadii ah iyo wa abuuhu aabbihii oo yaasira ah, saddexdaba waa la cadaabay radia allaahu canhum ilaahay ka raadi noqdeen wa kaana wuxuu ahaa cammaar bna yaasir xulafaa'a bani makhsuumin reer bani makhsuum qabiilka la yidhaahdaa kuwa xaliif la ahoo heshiis la ahoo iskubax ay yihiin yani maaragtay iskubax yihiin buu ahaa weyan xaliif buu laaha fa kaana banu makhsuumin ree banu makhsuumna waxay ahaayeen wa calaa ra'sihim madaxdoodana waxaaba ahaa abujahlin abujahl baa madax u ahee waxay ahaayeen ree bani makhsuum yukhrijuunahum aala yaasir kuwa soo saaray ila alabaxi waxay u soo saari jireen bannaankii waasaca ahaa ee waadigii ayay u saari jireen weyan alabax waxaa la yidhaha almakaan lmuttasac baa la yidhaahdaa dhulka almakaan lmuttasicu dhulka waasaca ah ayaa loo jeedaa oo weliba meesha daadka uu soo maro oo uu kaga tago dhagxaanta uu kaga tago yaryarka ah qaruuraxa uu kaga tago ayaa loo jeedaa weyan yukhrijuunahum ila alabaxi meeshaas waxay u soo saari jireen waadigaa mako ayay u soo saari jireen goormay soo saarayaan idaa xamiyat ramdaau markii ay cabceeddu kululaato oo qobacaadku uu kululaado bay soo saari jireen kolkaasi fa yucadibuunahum cammaar oo wiilkiiya iyo yaasiroo aabbihiiya iyo hooyadii oo sumayaihi ayay intaba cadaabi jireen bixarrihaa kulaylkaas oo rambaaga uu leeyahay iyo cadogubadkaas ama dhagxaan ha la yidha ama bacaad ha la yidhaahdee ayay ku cadaabi jireen weyaan wayamuru bihim ayagoo sidaa loo cadaabay ayaa waxaa soo mari jiray rasuululahi sal ala aley wasalam rasuulka allah soo mari jiray wuxuu u qaban karana lama arko waa laga awood badan yahay markaasuu fa rasuulku wuxuu dhihi jiray sabran isbiruu sabra abrayani sabra buu dhihi jiray aala yaasir yo aala yaasir yaasir aalkiisiiyo sabra oo dulqaata mawcidukum idinka mawcidkiinna iyo ballantiinnu aljannatu jannada ilaahay wey janna ilaahay idiin ballanqaadaye weye sabra buu odhan jiray allaahuma kfir allahayou u dembi dhaaf liaali yaasirin yaasir aalkiisa ilaahayo u dembi dhaaf ducadaasuu u ducayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadaas mooye wax kaloo u tari karayna lama arag ma uusan ka qaban karin weyaan markaasuu mid mid marka cadaabkoodii sida uu ahaa yacni qoyskaas oo wiilkii iyo aabbihii iyo hooyadii say u cadaabi jireen mushrikiinta ayuu mid mid uga warramaya ama yaasirun yaasir oo wiilkii yani aabbihii ah waa waalidu cammaar cammaar maaragtay aabbihii waalidkiisii oo yaasira wa huwa yaasir magaciisa yaasir baa la yidhaahdaa ibnu caamir ibnu malikin alcansiyu almudxajiyu yani bani cansi buu ka mid ahaa ree bani mudxij ayuu ka mid ahaa ninkaa magaciisa abtirkiisao noo sheegay aabbihii oo yaasir ahaa faqad maata wuu dhintay taxta alcadaabi cadaabkaas hoostii sidii loo cadaabayay ayaa nafti ka baxday oo dhintay weeyaan odagii marka cadaabkaasu ku dhintay maadaama nin waayeel uu ahaa cadaabkana uusan u adkaysan karin ayuu cadaabkaasi ku dhintay weyan radia allahu canhu ardaa wa ama ummu cammaar cammaar hooyadii oo ummu cammaar la yidhaahdo magaceedu wahiy ayadu sumayatu sumay ayaa la yidhaahdaa sumayatu bintu khayaatin sumay bintu khayaat baa la yidhaahdaa mawlaatu abi xudayfata almakhzuumiy ninka abu xudayfa oo reer bani makhzuuma addoontiisiina ahayd yacni haweentiis xureeye ahayd yaa wuxuu leeyahay gabadhaasi sumaye haweenta la yidhaahdo wa kaanat cajuusa islaam weyn bay ahayd oo duq ah kabiiratan oo da weyn daciifatan haddana taag daran ayay ahayd faacanaha abu jahlin maadaama reer bani maqsuum ay yani xaliif la ahaayeen oo ayagu maaragtay dad xuluufoo dad dulsaaran dulsaara ay yihiin faacanahaa waxaa muday oo ku duray oo ku dhuftay abujahlin abujahl ayaa sumaya wuxuu ku dhuftay fii qubulihaa farjigeedii bixarbatin yani xarbada waxaa la yidhahdaa bahalkan takiga la yidhaahdo waranka yarka ah weeyaan kaabuu farjigeeda uga dhuftay markaasay yani sidii ku dhimatay famaatad oy sababsatay iyadana cadaabkaas oo u geysta ninka abujahla ayay ku dhimatay weyaan fatacanaha abu jahlin fii qubuuliha bixarbatin baasha xarbada la yidhaahdo oo takiga ah ayuu farjigeeda ku dhuftay markaasuu ku muday famaatat sidaasayna marka ku dhimatay wahiya iyaduna walu shahiidatin haween shahaado hesho tan ugu horaysay filislaami islaamka dhexdiisa shahaado ku hesho iyada ugu horaysay weeyaan qof ilaahay dartii loo dilo oo islaamka dhexdii ayadaa ugu horaysay oo abujahal uu dilay weyaan radia allaahu canha ilahay ha ka raadi noqday waxaa soo haray qoyskii aabbihii hooyadii labadiiba cadaabkiiba u dhinteen wiilkiibaa soo haray markau cammaar ahaa wey wa ama cammaaru cammaar ibnu yaasir faaqula calayhi alcadaabu faaqula waxaa ku cuslaaday calayhi cammaar alcadaabu cadaabkii baa ku cuslaaday faina almushrikiina mushrikiintii taaratan mar kaanuu waxay ahaayeen mararka qaarkood yalbasuunahu ama yulbisuunahu kuwa u labiso dircan min xadiidin yani yulbisuunahu kuwa u xiro oo u labisa bay ahaayeen dircan cambuur oo min xadiidin bir ah ayay u xiri jireen fii yowmin saa'ifin maalin kuleelkeeda uu daran yahay yacni yowmun shadiid lxaraara wey xaraaradeedii kuleelkeedu aad u daran yahay wey yacni yowmu saa'if marka la yidhaahdo ay yowmu qaydin baa loo jeeda waa maalin aad u kulul ayay cabuur bir ah oo uu ku gubto ayay u gelin jireen weyan wa taaratan mararka qaarkoodna kaanuu waxay ahaayeen yadacuuna calaa sadrihi xabadkiisa dushiisa mid kuwa yeela bay ahaayeen sakran axmara aqiila dhagax guduudan oo culus yani maaragtay kulol dartii aad u kulul ayay xabadka ka saari jireen wey wa mararka qaarkoodna kaanuu yaqutuunahu kuwa maaragtay dhexgeliye bay ahaayeen oo quusiyo filmaai biyobay dhexgelin jireen markay cadaabayaan yani biyahay ay ku cadaabayeen si neefta ugu noqoto ayay sidaasay quusin jireen biyaha dhexdiisabay gelin jireen wn biyahay tiimbin jireen weyaan xataa qaala ilaa uu ka yidhaahdo bilisaanihi carabkiisa uu ka yidhaahdo bacda maa yuwaafiquhum bacda maa yuwaafiquhum wax ay bacdamaa shay qaarkii yani yuwaafiquhum oo ayaga ku waafaay wuxuu ayaga ku waafaqay qaarkood ilo uu ka yidhaahdo maxaa yeele mushrikiinta waxay dhihi jireen amaar markay cadaabka ka badiyaan bay dhihi jireen laa natrukuka xataa tasuba muxamada aw taquula fi llaati wlcuza khayra ku dayn mayno oo cadaabkaasi kaa dayn mayno ilaa aad nabi muxamed caydo ama aad sanamka allaata wlcuza la yidhaahdo aad khayr ku sheegto iyo wanaag aad ku sheegto cadaabka lagaa dayn maayo markaasuu fawaafaqahu mukraha isagoo mid la khasbaya ayuu kelimaadkii sabbigii ayuu la imaan jiray oo nabigu wax ka sheegi jiray amase yacni asnaamta wax ku sheegi jiray weeyaan markay cadaabkii ka daayeen ayuu maaragtay nebigu u imaan jiray asagoo aynayo oo cudur daaranayo markaasuu wuxuu dhihi jiray yacni rasuulkii ilaahay waxaas waxaasay igu sameeyeen markay cadaabkii iga badiyoon adkaysan waayey ayaa sidaas maaragtay hadalka iyo hadalka iga dhacay ayuu dhihi jiray markaasuu nabigu weydiin jiro yidhi kayfa tajidu qalbak markaad sidaa lahayd qalbigaagu maxaad ka dareemi jirtay qalbigaaga maxaad ka dareemi jirtay markaasuu yidhi muma'ina biliimaan iimaankaygu waa ku xasilnaa laakiin afka umbaan waxaan aydan ku raalligelina hadalka cadaabkiisaan uga baxsado riwaayaadka qaar waxay leeyihiin wuxuu nabigu dhihi jiray in caaduu facud buu dhihi jiray hadday haddana mar kale cadaab kugu celiyaan oy kalimaadkaana kaa dalbaan adna dheh buu dhihi jira oo u fasaxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele mukrah baa tahay weeyaan wa qalbuhu isagoo qalbigiisuna mudma'inun mid xasillan uu yahay biliimaani iimaankii oo ku xasilloon yahay qalbigiisana iimaanka uu ku jiro usan gaalnimo usan ku jirin wey faanzl allaahu allah baa marka wuxuu soo dejiyey aayaddan fii suurati naxli ku jirto man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim ghadab min allah walahum cadaabun caiim man kafara axadkii gaaloobo bilaahi allah ku gaaloobo min bacdi iimaanihi rumayntiisii allah uu rumeeye dabadeed qofka kufriyaahi waxa weeye qofka kufriyaahi haawy lahum waciidun shadiidun mantaasu iska mubtadaysannana waana shardiya wey haddii mubtada la yidhahdo khabarkeedii shardiya haddii laga dhigay jawaabkeedii waa iska maxduuf wey lahum waciidun shadiid cadaab adag bay leeyihin waciid iyo goodi daran ayay leeyihiin tahdiid bay leeyihiin wey ilaa man qof mooye ukriha la khasbay oo kufrigii lagu khasbay kelimat lkufri inuu ku hadlo lagu khasbay wa qalbuhu walxaalu qalbuhu iyadoo qalbigiisuna mutma'inun mid xasiloon ou yahay biliimaani iimaanka uu ku xasiloon yahay kaa mooye kan kale oo asaga kufriga iskala yimaadaa hadda waciidkaasuu ilahay agtiisa ku leeyahay walaakiinse man sharaxa qofkii waasiciyo bilkufri gaalnimadii sadran xabadka u waasiciyo oo qalbigiisa gaalnimadii munsharaxay ku noqoto kufrigii doonayahay fa calayhim ghadabun caro ayaa dushooda ahaatay caradoo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo cadiimun mid weyna ayay rabbi agtiisa ku leeyihiin u waasiciyo ousan qalbigiisa mumin ka ahayn sidaa qalbiga uu galaay carada allana way ku dhici aakharana cadaab cadiima buu ilahay agtiisa ku leeyahay laakiin qofka mukraha ah oo kufriga lagu qasbay oo kelimatulkufri ku hadlay ilaahay subxaanau wa tacaala waa u dhaafay wuxuu haystaa maanic kufriga ka ilaalinayo ayuu haystaa oo maaniculikraah la yidhaahdo ayuu haystaa weyaan wacudiba fi llaahi muscab bnu cumayrin wacudiba waxaa la cadaabay filaahi alla dartii waxaa loo cadaabay muscab ibni cumayrin saxaabiga muscab ibni cumayr la yidhaahdo ayaa la cadaabay kaana wuxuu ahaa muscab min ancami nnaasi caysha dadka kuwa ugu nicmada badan xagga nolosha ugu wanaaga badan ayuu ka mid ahaa nolol fiican buu ku noolaa falamaa dakhala fi markii diinta islaamka uu soo galay diinta islaamka markuu soo galay ayaa manacathu ummuhu hooyadii waxay u diiday aacaama washaraaba cunitaankii iyo cabitaankiiba raashinkii iyo cabitaan oo dhan bay u diiday cunnadiio dhan bay ka xayirtay u diiday hooyadii liajli inuu islaamay darteed bayna ugu diiday wey wa akhrajathu min albayti gurigana waa ay ka saartay oo iiga baxbay tiri guriga maadaamaba nabi muxamed aad raacdo muslim noqotay kolkaasaa fatakhashafa wuu doorsoomay jilduhu maqaarkiisibaa isbedelay takhashufa alxayati sida ay yani jidhkiisiia cadhoobay wey cadhaa ku dhacday wey waa doorsoomay sida ay abeesadu jidhkeeda uu doorsoomo oo xanafta ay u leedahay oo kale baa jidhkiisii wuxuu noqday mid maaragtay doorsooma buu weya oo cadda iyo wax lamida ah ay ku dhacday wey saasuu noqday buu yidhi maadaama nin munacama uu ahaa barwaaqo uu haystay waalidkii uu ku dhexnoolaa oo cunnadii laga xayiray waxawaa jidkiisi markaasu isbedelay darteed cadaabkaas dartii loo geysta wey wacudiba suhayb ibnu sinaan aruumi ninkaas saxaabigaa oo suhayb oo reer ruum ka mid ah isagana waa la cadaabay xataa faqada wacyahu ilaa uu garaadkii waayo walaa yadrii uusan garanaynin maa yaquulu waxa uu odhanayana uusan garanaynin yacni wacyigii iyo caqligii iyo garaadkii o dhan baa ka tag waa miyir daboolmay wey wuxuu ku hadlaya ma garanayso u cadaabayeen wey wacudiba cumaan ibnu cafaan cumaan ibnu cafaan radi allahu canhu ayaa la cadaabay isagana yani saxaabadii uu dhibka fudfudid soo gaaray kuwaana ugu fududaa ayaga laftoodii haddana dhib baa loo geysan jiray dhib la'aan ma dhici jirin sida abubakar oo kale iyo uunoo keeni doono iyo cumaan oo kale wacudiba cumaan bnu cafaan cumaan ibnu cafaan baa la cadaabay kaana cammuhu adeerkii wuxuu ahaa yalufuhu mid ku duuduubo fii xasiirin min waraqi nakhiili timirta geed timirka caleentiisa laamaheeda laamaha yani dirin laga sameeyey ayuu ku duuduubi jiray oo lagu xiri jiray uma yudkhiluhu markaasuu qaac ku shidi jiray min taxtihi hoostiisa ku shidi jiray markii uu inta bahalka ku duuduubo cusmaan lagu duubo baa qaacaa lagu shidi jiray weyaan wa uudiya abubakrin abubakr sidiiq wa uudiya waxaa la dhibay oo alla dartii loogu dhibay abubakr sidiiq abubakar baa la dhibay wa alxat bnu cubaydillaahi alxat bnu cubaydillaahi baa la dhibay akhadahumaa waxaa soo qabtay labadooda nawfal ibnu khuwaylidin alcadawiyu ninka nawfal la yidhaahdo ee ree cadawi ahaa ayaa labadoodii qabtay wa qiila waxaa la yidhi nawfal maahe waa cumaan ibnu cubaydillaahi cumaan ibni cubaydilah ninka la yidhaahda oo oh, ahu talxat bni cubaydilaah talxahan hadda la cadaabayo abubakar lala dhibay walaalkii ahaa labadaas waa lidhi ama noofal baa soo qabtay oo dhibka u geystay ama cumaan ibni cubaydilaah oo talxa walaalkii ah ayaa dhibkan geystay fashadahuma mid kastuu yahayba abubakar iyo talxa ayuu wuxuu ku xiray fii xablin waaxidin hal xarig buu iskula xiray hal mar weeyaan muxuuna ugu xiraya liyamnacuhumaa can salaati wa can iddiin liyamnacuhumaa inuu labadooda ka reebo can salaati tukashadii ou tukan lahaa salaadii wa can iddiini diinkana inuu ka reebo darteed ayuu xarga ugu waxeeyey falam yujiibaahu mana aynan u ajiibin warkuu raadinayo salaadii inuu ka reebo ahaa ama diinka inuu u diido kama aynan ajiibin falam yurawicaahu labadoodii ma aynan yani argagax gelinin ilaa wahum ayagoo mutlaqaani kuwa la sii daayey ah yusalliyaani tukanaya mooye wax kaleba maba arga durbadiiba yani xarigiiba intuu furmay yay durbadiiba salaadoodii galeen markiiba waxay soo baraarugeen maaragtay xariggaa durbadiiba intuu ka furmeen mutlaqaanu xarigii laga furay markay warkii ajiibi waayeen ayagoo tukanaya marka labadooda maadaama hal xarig layskula xiray wasummiya waxaa lagu magacaabay bilqariinayni labadii saaxiibka ahaa oo xarig lagu xidhiiriyey ayaa lagu magacaabo sababta qariinayn loogu bixiyey labadii saaxiibbada ahaa ee la xidhiiriyey likownihima ahaanshahoodii qad shuddaa kuwa la xiray ee yihiin fii xablin waaxidin hal xarig oo keliya kuwa lagu xiray inay yihiin baa labadaa qariinayn loogu magacaabay w magacaasaa loo bixiyey w waa abubakar iyo talxa ibnu cubayd baydlaahi labadoodaas weyan wa kaana abu jahlin abu jahl wuxuu ahaa idaa samica hadduu maqlo birajulin qof hadduu maqlo qad aslama islaamay nin islaamay hadduu maqlo walahu qofkaas oo islaamayna sharafun sharaf uu leeyahay wa manacatun yacni cid ilaaliso oo qabiil oo ka dhashay dafciyo hadduu maqlo qof baa soo islaamayo dadkii madaxda ahaa ka oo quraysh ka islaamay hadduu maqlaa annabahu yani wuu la dagaalami jiray yani annabahu aylaamahu wa bakkatahu baa la wuu la dagaalami jiray weeye waahzaahu waana hoojin jira wuxuu dhihi jiray ahzaak allah ilaahay ha ku hoojiye buu dhihi jiray wawcadahu wuu tahdiidi jiray waa u goodin jiray wuxuu ku tahdiidaya biilxaaqi alkhasaarati alfaadixa in ay biilxaaqi alkhasaarati khasaaro haleelkeed khasaarada alfaadixati ay thaqiilati naasila cuslayd yani khasaaro culus inay haleeli doonto fi lmaali waljahli xoolihiisana ina khasaare haleeli doonto ku dhici doonto jaahiisii madaxtinimadiisana ina khasaare faadixa uu la kulmi doono khasaare weyn oo culus inuu la kulmi doonobu ku tahdiidi jiray weyaan waa haddii uu yahay qofka qof madaxa oo soo islaamay hadduu arko afka unbuu wax ka sheegi jiray markaasuu waxaa ku tahdiidi jiro balaayaa kugu dhacayso oo maaragtay xoolahaadaa bala gaarayaanu adaa jaahaadu baabi'iyo iyo wax lamidabuu ku oran jiray amaa dadka ducafada ah gacan buu ula tegi jiray dadka ducafada wuxuu leeya waida kaana arajulu ninku hadduu yahay soo islaamayna daciifan mid taag daran hadduu yahay darabahu abu jahl waa u garaaci jiray wey waaqra bihi yani wuxuuna ku ridi jiray cadaawo iyo dhibbuu u geysan jiray weyaan waaqra bihi ay alqaahu yani waxa weeye murtidu waxay tahay annahum lam yacmaluu mushrikiintii annahum mushrikiintii lam yacmaluu ma aynan samaynin biaxadin qof dakhala fi lislaami diinka islaamka soo galay qof diinka islaamka soo galay kuma aynan samaynin ma jiro ilaa watasaddow lahu qofkaas waxay ula bambixi jireen ay kala hortegi jireen biladaa dhib iyo wannakaali cadaab bay kala hortegi jireen wey qof soo islaami ma jiro ilaa way la collaytami jireen waana cadaabi jireen dhib ama ayay u jireen weyan kaanat haadihi waxa aan ka soo sheekaynay waxay ahayd alictidaa'aatu bay ahayd buui xadgudubiyadii wey waxay ahayd oo ahayd didda ducafaa'i almuslimiina wa caamatihim muslimiinta kuwooda taagta daran oo ducafadaa iyo duuduub ahaantoodaba dhibkii loo geysan jiray waa taa aanu ka soo sheekayna weeyaan amaa man aslama min alkibaari axadkii soo islaama oo wاlashraafi dadkii madaxda ahaa ka midihi fainahum ayagu kaanuu yaxsabuunahu kuwa tixgeliya bay ahaayeen lahu axadka xisaaban tixgelin bay tixgelin jireen oo iska ilaalin jireen wey walam yakun mana aynan ahayn ma uunan ahayn yajtari'u calayhim dadka madaxdaahoo soo islaamay yani midow ku dhiirado yajtariu calayhi midow ku dhiirado ma aynan ahayn ila amaaluhum ila amaaluhum min ru'asaa'i alqabaa'ili qabiilooyinka madaxdoodii ka mid ah iyo wa ashraafiha madaxdeedii dadka ashraafta ahaa iyo shariifyada ahaa madaxda unbaa loo jeeda duqowdii wey dadka unbaa ku waxaa weeye tixgelin bay siin jireen cid kaleoo marka caamatunnaas kuma degdegi jirin dadka hadday cid la dagaalamayso dadka ayaga lafilka ah oo la midka ah oo odayaasha ah oo ama qabiilkoodii ka tirsanaa iyo wax lamid ah hadallada ohan jiray yaa yacni ka hortegi jiray weeye wadalika maca qadrin kabiirin xataa markay odayaashaas ay dadka qaabilayaan oo ay nin radiyaan ama la dagaalamaan ay doonayaan wadalika arrinkaasna waxa weye maca qadrin kabiirin min alxaytati walxadari ayada oo iska ilaalin iyo digtooni ay ku jirto xataa hadal walba nimanka madaxda layskama oran jirin waa la iska yani mid oday markuu soo islaamo laguma degdegi jirin haddii xataa wax un inay u geystaan damcaanna waa hadal ay ka fiirsadeen oo digtooni ay ku jirto iyo wax lamida ah bay ku dhihi jireene laguma degdegi jirin weyaan intaas waxay ahayd saxaabadii nebiga ridwaanullaahi calayhim ducafadoodii ama dhammaantood wixii dhibaato loo geysan jiray wey nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana bal aan aragno mowqifkoodu muxuu ahaa mowqifu lmushrikiina min rasuuli illahi sal alla alay wasalam xaggee bay ka taagnaayeen dadka mushrikiinta nabiyulaahi muxamed halkee bay ka istaageen wuxuu leeyahay shiikhu raximah llahu amaa rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka alle salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fa kaana lahu nebigu wuxuu lahaa min ashahaamati xagga madaxtinimada washarafi qiimaha waalwaqaari weyninka maa shay buu lahaa waqaahu allaahu bihi allah uu ku ilaaliyey kaiiran in badan uu ku ilaaliyey allah uu kaga ilaaliyey min ictidaa'aati annaasi dadka xadgudubkooda ay nebigu ku xadgudbaan waxuu rabbi kaga ilaaliyey ayuu ilaahay siiyey nabi muxamed oo aan lagu soo degdegi karin xagga weyninka sharafta iyo qiimaha uu leeyahay laguma soo degdegi jirin maxaa yeele ilaa afartan uu ka gaaro way qiimayn jireen kulligood ilaa nebinimada uu ka sheegto nin madaxa oo maaragta weyn bay u arki jireen wey waqad kaana abu aalibin abu aalib baa wuxuu ahaa yaxuutuhu nabiga midka ilaaliyo wayamnacuhu cadowgiisana ka reeba buu ahaa abu aalibay u soo mari waayeen isagoo haybadaa nabiga lahaa haddana abu aalib ayaa haddana ilaahay uu ku ilaaliye subxaana watacaala wa kaana abu aalibna wuxuu ahaa sayidan mutaacan mucadaman fii qurayshin sayidan nin sayida buu ahaa mutaacan la ateeco mucadaman la weyneeyo fii qurayshin quraysh dhexdii qiimabuu ku lahaa abu aalib weeya laa yustaxaanu lama fududaysan jirin bidimmatihi ay bicahdihi cidda uu badbaadiyo oo uu cahdi iyo ballan siiyo ballankiisa laguma gudbi jirin walaa tukfaru ballankana loogama bixi karin weeyaan ciddou ballan siiyo laguma xadgudbi karin khifaaran laguma samayn karin oo lagu xadgudbo qofku ammaan geliyo ammaankaas aad baa layskaga ilaalin jiray kaana wuxuu ahaa abu aalib min dirwati bani cabdi manaafin reer bani cabdimanaaf odayaashooda midka ugu sarreeyo ayuu ah dirwada meesha ugu sarraysa buu ka joogay weyan walam tacrif ma aysan aqoonin lahu abi aalib qurayshan quraysh uma aynan garanaynin bal ilcarabu iskadaa quraysha carabtoo dhanba intii abuaalib taqiinay uma aysan aqoonin ila alijlaala wاtakriima weynayn inay weyneeyaan iyo karaamayn ay karaameeyaan mooye wax kale ma aynan ku garan karin wey carab oo dhan baa qiimayn jirtay qurayshna sidoo kale u qiimayn jirtay wey fadarra almushrikuuna waxay marka mushrikiintii u baahdeen binisbati linabiyi sal allahu calayh ali wasalam markii nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintiisa la eego waxay u baahdeen maadaama nebigu haybaddaa uu leeyahay adeerkii oo haybaddaa mushrikiintii caraboo dhan ku lehna uu ilaalinayo waxay marka u baahdeen hadday nebiga inay dhibaan rabaan inay qaataan ila ittikhaadi khuطuwaatin tallaabooyin qaadashaday oo saliimatin yani mid aan dagaal ahayn gacan loola tegin go'aankaasay qaateen inaan nabiga lagu dhiiran karaynin salawaatu ullahi wasalaamu calayh wakhtaaruu markaasay waxay doorteen sabiila almufaawadaati wada hadal waddadeeday doorteen gacan intii laga hadli lahaa mufaawadaad afka laga wada hadlo lala hadlo maca camihi abi aalibin adeerkii abu aaliba in mufaawadaad lala galay wada hadal arrinta nebiga lagala hadlo waddadaas keliyahay goosteen maadaama aysan gacan ula tegi karaynin walaakiinse maca nawcin min usluubi alqaswati wada hadalka laftiisu ma noqonaya wada hadal dabacsan hadal dabacsan maaha walaakiinse waxa weye maca nawcin wada hadalka mufaawadaadkaasi nooc la jirhkii wey oo min usluubi alqaswati ad adayg iyo taxadii ka hor imaad ah haddaadan wiilkaa naga qaban tahdiid noocaas uu ku jira iyo adadayg uu ku jiro ayay samayn jireen weya yacni taxadi lagu samaynayo haddaadan sidaa yeelin yacni baa ku jirta wey laguma gacan loolama tegi karo laakiin wadahadalkii laftiisiibay waxay rabaan wadahadal adag inay ka dhigaan haddaba wadahadalkii dhex maray qurayshii abi aalib ayuu marka musanifka noo sheegayoon arki doonaa bayna qurayshin wa abi aalibin qrayshii abi aalib wixii dhex maray ayuu meesha noogu sharxi wuxuu leeyahay musanifka raximah ullahu faqad mashaa rijaalun min ashraafi qurayshin ilaa abi aalibin faqad mashaa waxaa socday oo aaday rijaalun rag oo min ashraafi qurayshin quraysh duqoydeedii ka mid ah madaxdoodii ka mid ahi ayaa ilaa abi aalibin abu aalib oo nabiga adeerkiiya ayay aadeen markaasay waqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen ina bna akhiika qad saba aalihatana wacaaba diinana wasafaha axlaamana wadallala aabaa'ana faimaa an takufahu canna waima an tukhalliya baynana wa baynahu fainaka calaa mili maa naxnu calayhi min khilaafihi fanakfiikahu hadalkaasi ku yidhahdeen ina bna akhiika walaalkaa wiilkiisa oo muxamed wey nabiylaahi muxamed u jeeda qad saba aalihatana ilaahyaashayadii buu caayay wacaaba diinana buu caayay wasafaha axlaamanaa odayaasheenni duqowdeenna caqliga badna ayuu sufahad ka dhigo kuwa aan caqli lahayn buu ka dhigay wadallala aabbaa'anaa aabbayaasheen iyo awowayaasheen buu dalaal iyo baadi ku xukumay oo baadiyeeyey labada arrimood unba ku ikhtiraaxaynaa bay leeyihi fa imma an takufahu canna inaad naga reebto oo caydaa iyo waxa uu an tukhalliya baynana wa iyo inaad naga dhex baxdo ood bannayso annaga iyo asaga dhexdeenna isku kaa'idayso adigaan ugu dhex jiree dhexdeenna ka bax bay yidhahdeen maxaa yeele fa innaka adiga bay yidhahdeen calaa mili maa naxnu calayhi annaga waxaynu ku sugannahay diin ahaan oo kale mid ku sugan baa tahay oo min khilaafihi ah nabi maxamed diinko wato mid khilaafsan baa tahay isku mid baanahay ilaam matii diinkiina ma aadan qaadano weli mushri baa tahay mushrikiin baan isla nahay weyaan oo nebiga waa khilaafsannahay marka dhexdeenna ka bax maadaama annaga aad naga mid tahay oo mushrikiinta isla nahay fanakfiikahu aanu kaa kaafinne waa dilaynaa annaga noo fasax bay leeyihin aan dilnay hadalkaasoo kale la yimaada abu taalib markuu warkii dhagaystay hadal dabacsanoo kula hadlay ma uunan ku adkaynin hadalkii wey faqaala lahum abu aalib abu aalib baa quraysh wuxuu ku yidhi odayaashoodii qawlan raqiiqa hadal dabacsan buu ku yidhi waraddahum raddan jamiila wuxuuna celiyey oo ugu jawaabay jawaab oo wanaagsan ayuu siiye weyan raddahum hadalkoodii buu radiyey yacni uu ku celiyo u jawaabay wey raddan jamiilan hadal wanaagsanoo ugu jawaabay fansarafuu macnaha nin nebiga wax ka qaban doono camal ayuu saasoo kale ayuu arrintan inuu wax ka qaban doono hadal ahoo dabacsan buu siiye weyan fansarafuu canhu way isaga tageen wamadaa rasuulu lahi sal alla alay wasalam rasuulkuna waa uu tegey calaa maa huwa calayhi yani dacwadiisii towxiidkiisibuu watay wixii uu dushiisa ahayo ku sugnaa oo diin ah iyo dacwadiisii towxiidkii ayuu iska watay ma uunan joojinin yudhiru diin allahi asagoo muujinayo diinkii allah asagoo muujinayo wayadcuu ilayhi dadkan ugu yeeraya allah diinkiisii ayuu shaqadiisi iska watay wey nabigana calayhi salaatu wasalaam abu taalibna waxba uma sheegin markii yani mushrikiintii ay arkeen abu aalib uusan waxba wiilkii ka qaban nebi muxamedna uu dacwadiisii wato bay markale haddana u yimaadeen markaa waa markay digniinta siinayaan wey indaaru qurayshin quraysh digniinteedii iyo wa taxadiihim ka hortageedii liabi aalibin abi aalib ay kala hortageen hadal adag ay kala hortageen una digeen ayuu cunwaankan ka dhigeen walam tasbir qurayshun quraysh ma ayan sabrin awiilan in badan ma aynan sabrin xataa ra'ow ilaa ay arkaan annabiya sal allahu calayh wasalam nebigoo maadiyan socdo fii camalihi ku tegey shaqadiisi iska wato maadiyan fii camalihi shaqadiisii wato oo dacwadiisii tawxiidka iska sheegayo iyo wa dacwatihi ilallaahi u yeeristii alla dadka ugu yeerayay ayay arkayaan inuu nebigii sii wato faqad akaruu dikrahu sheegsheegiisa nabiga ay sheegsheegaan ayay badiyeen abu aalib waxba kama qabanin iyo wax lamidahu watadaamaruu fiihi iyo dagaal ay dagaalamayaano tadaamarku waxaa la yidhahda waa altahdiid wlmulaamatu intaba waa la yidhahda yani tahdiidka iyo dagaalka waa la yidhaahdaa oo qaarkood qaarka kale ay leeyihiin la dagaalanka in la dilo ama lala dagaalamo nebiga isku boorinayaan taasaa loo jeedaa wey watadaamaruu fiihi ay fii shani nabiyi sal alla alay wasalam nebiga shanigiisana ay is-amrayaan oy leeyihiin yani waxa laga qabto ay leeyihiin wey uma mashow way socdeen ilaa abi aalibin haddana mar labaad bay abu aalib u tageen wa qaaluu waxay dabaad leedahay yani nin da tahay wa haraan madaxnayani sharafna waad leedahay wa mansilatan fiina darajo weynna agtayadaad ku leedahay wa wainna annagu qad istanhaynaaka waannu kaa dalabnay inaad ka reebto min ibni akhiika walaalka wiilkiisa oo muxamada waxa oo wado dacwada iyo tawxiidka inaad ka reebto baanu kaa talabnay falam tanhahu canna canna nagamana aadan reebin oo sidiisuba dacwadiisa u wata wa innaa wallaahi ilaahay baan ku dhaaranaya bay yidhaahdeen laa nasbiru calaa haada arintan uu maxamed ku sugan yahay ku sabrimayno oo waa maxay min shatmi aabbaa'ina aabbayaasheenoo la caayo wa tasbiihi axlaamina madax dadkeenna duqowda ahaa ee ahlu caqliga ahaa si caqliga lahaa safiih ka dhigidoodii iyo inaysan caqli lahayn lagu tilmaamo raadi ka noqon mayno wacaybi aalihatina ilaahyaashayadoo la ceebeeyana raadi ku noqon mayno xataa takuufahu canna ilaa aad naga reebto ow nunaasilahu wa iyaaka ama aan kula dagaalanno inaan la dagaalanno iyo adigana aan kula dirirno nunaazilahu ay nuqaatilahu aan la dagaalanno muxamed wa iyaaka adigana aan kula dagaalamno fii dalika arrintaas aan kula dagaalanno labadiinna idinla dirirayna hadalkaa marka way caddaysteen abu taalib inay la dirirayaan sida ay muxamed boolo dirirayaan ayay markaana ku cadaysteen wey xataa yahlika ilaa uu maarata dhinto axadu axadulfariiqayni labada kooxood midkood ama idinka aad dhimataan ama anaga dhiman idinkoo isdifaacayo aadna dishaan uma insarafu hadalkaa tahdiidka markay ku tuureen ayay jeesteenoo waa ay ka tageen weyaan arrintaas waa dagaalamaynaa oo adiga iyo muxamed baa idinla dirirayna markay yidhaahdeen ilaa labadayda midkood ou dhinto idinka iyo annaga midkeen hadalkaas abu aalib wax weynay la noqotay wacaduma cala abi aalibin hada ataxabi walindaar wacaduma waxaa weynaaday cala abi aalibin abu aalib dushiisa waxaa ku weynaaday hada taxadii yani hadalkan adag oo lagala hor yimid iyo walindaari digniintan lagala hor yimid ayaa ku cuslaatay wax weyne la noqotay markaasuu yani nebigu u yeeray fadacaa rasuul allahi sal ala aleh wasalam rasuulkoo u yeeray salawaat ullahi wasalaamu calayh wadakara lahu nebigu wuxuu u sheegay maa qaaluuhu qoraysh odayaashoodu waxa ay yidhaahdeen ayuu u sheegay saasaa jirto dagaal bay arrintu taagan tahay qaala lahu markaasuu abu aalib wuxuu yidhi lahu nebigu wuxuu ku yidhi abki calaya wacalaa nafsik walaa taxmilnii min almri maa la utiiqu wuxuu yidhi abqi calaya muxamadow ibaaqi yeer wacalaa nafsika naftaadana baaqi yeer walaa taxmilnii ha igu xambaarin min almri arrinka ha iigu xambaarin maa la utiiqu waxaanan awoodi karaynin dagaal hadda da'daan anoo jooga inaan dagaal galo ma xamili kare waxaanan awood u lahayn dusha ha iga saarine bal wax takfiifi buu leeya dacwadaadii ka tanaasulu wadaa saasuu u wadaa nebiga markuu arkay adeerkii oo derbigii ku aadana oo quraysh u soo mari weysay mushrikiinta inuu dabcay u arkay hadal adeer qalbigiisa taabto ayuu nabiga ku yidhi salawatulahi wasalaamu calayh diinkiisana salaabada iyo xoogga uu ku leeyahay caddaynaya falamaa ra'aa rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulka markuu arkay salawaatullahi wasalaamu calayhi dacfahu ay dacfa cammihi adeerkii daciiftidiisii oo mowqifkiisa uu ka soo dabcay uu ka daciifay u arkay ayuu qaala nabigu wuxuu yidhi yaa cammi adeerkayow wallaahi allaan ku dhaartay low wadacu shamsa qoraxda haddii ay soo dejiyaan intay xagga samada ka soo qaadaan fii yamiini gacantayda midigta ay saaraan walqamara dayaxana ay soo qaadaanoo ay soo yacni ay ku dejiyaan fii yasaarii gacantayda bidixdaa ay ku dejiyaan yacnii ajraamta falakigaahee waaweynoo yani iftiin iyo gubid iyo mid walbaba leh hadday inta soo qaadaan midigta iyo bidixda labada gacmood ii geliyaan calaa an atruka inaan ka taga hada alamra tawxiidkan iyo diinkan inaan ka taga daraaddeed hadday sidaa u yeelaan wuxuu leeyahay ka tegi maayo wey xataa yudhirahu llaahu ilaa allah ou muujiyo ow ahlika fiihi ama aniga aan dhinto maa taraktuhu marna ka tegi maayo weyaan yani maa karartooda halkaasay la socotaa wey hadday loo wadacu shamsa fii yamiini walqamara fii yasaari calaa an atruka hada alamra maa taragtuhu ka tegi maayo wey xataa yudhirahu allahu allah ilaa uu ka muujiyo oo diinkan diinnimadiisa ou muujiyo ow ahlika fiihi ama aan ilaahay dartii aan u dhinto oo yani aniga aan adduunka ka tag wax ka jira male uma stacbara nabiga markaasuu ilmeeyey ilin baa ka timid dabaca adeerkii ou dabcay markuu arkay ayuu maaragtay ilinu ka timid wabakaa nabiguna waa ooyey salawatullahi wasalaamu calayh markuu arkay abu aalib nabiyulaahi maxamed adeegiisa iyo salaabadiisa siduu diinkiisa ugu dhegan yahay ogou ilmeeyey wacaadat ilaa abi aalibin abi aalib waxaa u soo noqotay marka alriqatu wahiqa dabacsanaantii iyo kalsoonidii nebi maxamed uu ku kalsoonaa ayaa usoo noqotay markaasuu faqaala wuxuu ku yidhi isagoo nebiga tashjiic gelinayo geesinimo gelinayo idhab yabna akhii walaalka inankiisu tag oo soca yidhi faqul maa axbabta wax alla waxaad jeclaatana dheh fawallaahi laa usallimuka lishayin abada fawallaahi allaan ku dhaartay laa usallimuka kuu dhiibi maayo lishayin abadan shayna weligii kuu dhiibi maaye dacwadaada wada cid wax kaa qaadi karta ma buu leeyay waa ku garab taaganahay buui ikhtiraaxun hariibun min qurayshin waraddun tariifun min abi aalibin markii mowqifkaa adag ou gaaray qurayshte war kama qarsoona inuu abu aalib difaacaya bay og yihiin nin lagu soo dhiiran karana ma aha markaas ikhtiraax cusub bay marka haddana ula yimaadeen weyaan ikhtiraaxun hariibun soo jeedin oo la yaab leh oo min qurayshin quraysh xaggeeda ka timi arrin cusubbay mubaadara bay keeneen arrin celin oo jawaab ah oo ariifun bimacnaa xasanun ayib wa ariif wa alxasanu ayibbaa la yidhahda radin wanaagsan oo ayadana min abi aalibin ka timid la yaab leh yacni hadal su'aal waxay keeneen ikhtiraax oo la yaab labay keeneen jawaab la yaab lahoo kasii qiimo badan ayuuna abu aalibna markaa siiyey wara'ad qurayshin waxay aragtay anna indaarahum digitaankoodii oo tahdiidka ay hadideen abu aalib lam yujdi nafca wax tar inuusan keenin waxba inuusan tarin bay arkeen farasuulu sal allahu caleh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam maadin fii camalihi shaqadiisii buu iska wataa maadin mid ku tegay weye fii camalihi shaqadiisoo wataa wa abu aalibna qaa'imun binusratihi wuxuu u taagan yahay gargaarka nebiga oo u gargaaro mid u taagan wey wahaada yacni arrinkaas wuxuu tilmaamayaa oo sheegayaa annahu abu aalib mustacidun inuu diyaar u yahay lifiraaqihim wa cadaawatihim inuu quraysh ka baxo lana dagaalama ayay arrintaasi tusaysaa bay iyo wa munaasalatihim la dagaalankooda oo abu aalib oo quraysh la tiriro fii nusrati ibn akhiihi walaalkii inankiisii u gargaarkiisii loo gargaaro muxamadin sal allahu caleh waali nabi maxamed ah in loo gargaaro oo ku dagaalamayo gargaarkiisii fa labituu maliyan marka ma aynan degdegin markay arrintaa arkeen abu aalib inay waayaan arintaas la cuslaata ayagana oo dagaal ay galaan wayna ogyihiin inuusan maaragtay isugu soo xadgudbi karaynin markaasay xoogaa nagaadeen fa way nagaadeen maliyan bay nagaadeen yufakiruuna ayagoo fakarayo wayatashaawaruuna dhexdoodana ka showrayo ayay nagaadeen mudday joogeen ay showrayeen xataa wasaluu ilaa ay gaaraan ila iqtiraaxin qariibin yacni maaragtay soo jeedin ikhtiraax oo la yaab leh ilaa ay gaaraan tashaawurkoodiiba waxaa ka dhashay in arintan abu aalib loo soo bandhiga la yaab kale maxay ahayd arinta ay go'aanka ay gaareen oo ikhtiraaxa ay wataan muxuu ahaa faqad jaauu way yimaadeen ilaa abi aalibin bay u yimaadeen wa macahum ayagoo wato camaarat bnulwaliidi sayidu shabaabihi camaarat bnulwaliid wiil la yidhaahdo ayagoo wata bay la yimaadeen oo sayidu shabaabihim quraysh dhallinyaradooda wiilkii madaxda u ahaa ayagoo wataan wa anhadu fatan yacni dhallinyaro midka ugu xoogga badan ah yani camaarkaas camaaraha yarka wiilka la yidhaahda waanhadu fatan shaab iyo dhallinyaranimo midka ugu xooga badana ay aqwaahum wey waaxsanuhum fii qurayshin quraysh wa ajmaluhu midka ugu wanaaga badan ugu badan oo xoog leh oo madax ah ayay soo wateen ay waxay u keeneen abu aalib bay u keeneen markay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa abaa aalibin abu aalibow khud hada alfata wiilkan oo quraysh wiilashooda ninka ugu madaxsan aho madaxda u ahaa uguna quruxda badnaa uguna xoogga badan qaadabay bay falaka caqluhu wa nasruhu falaka caqluhu diyadiisaad leedahay bay yidhahda haddii la dilo adaa diyada ka qaadanaya cid kale waa wiilba kuu noqoni wa nasruhu gargaarkiisana adaa iskale aduu ku gargaaraya wey macnaha wiil buu kuu noqonaye qaadanay dha wiilkaanaan ku siinay wattakhidhu walada wiilna ka dhiga adiga aad dhashay oo kale fa huwa laka adaa iskale qaada wiilkan waaslim waxay rabaan marka inay yidhaahdaan waaslim ilayna anaga noo dhiibayn haddaan wiilku siinay waaslim ilayna nasii annaga noo dhiib ibna akhiika walaalka wiilkiisa oo annaga nagu soo wareeji haada muxamadkan alladii kii khaalafa diinaka diintaada khilaafay wa diina aabbaa'ika aabbayaasha diinkoodii khilaafay wa faraqa jamaacata qawmika dadkaaga wadajirkoodii kala geeyey oo ka dhigay maarata laba qolo ka dhigay wa safaha axlaamahum madaxdoodii iyo duqowdoodiina sufaha ku xukmay inay yihiin dad aan caqli lahayn noo dhiibbay dheh marka wiilkan oo intaasoo ceebood u tirinayeen maxamedna annaga nagu soo wareeji adna wiilkan qaada bedelkiisa fanaqtulahu aan dilnay maxamed markaa wiilkaa ku siino waa dilayna fainamaa huwa rajulun birajulin yani waxaad haysataa haddaa wiilka dilno wiil baanu ku siina bedel baad haysataa kan haysa annagana ka nagu soo wareeji waa ka takhallusayna saa uga raacaysana intaa markay ikhtiraaxaas hariibka soo jeediyeen ayuu jawaab asagana maaragtay wanaagsan bixinaya faqaal abu aalibin abu aalib baa wuxuu ku yidhi wallaahi allaan ku dhaartay labisa maa tasuumuunanii waxa aad ii soo bandhigaysaan ama aad igu kallifaysaan ayaa xumaaday waxunba iila timaadeen wey waxaana maaragtay igu mayricinaysaan baa xumaaday wey wuxuu yidhi atuctuunii ibnakum aqduuhu lakum wauctiikum ibnii taqtuluunahu hada wallaahi maa laa yakuunu abada atuctuunnii kuwa isiinaya miyaa tihiin ibnakum wiilkiinaad isiinaysaan aqduuhu lakum aan idiin quudiyo idiin koriyoon idiin barbaariyo baad isiinaysaan miya wauctiikum ibnii anna wiilkaygaan idin siinaya taqtuluunahu aadishaani hada wallaahi arrinkaas wuxuu yidhi ilah baan ku dhaartay maa laa yakuunu waa waxaan ahaanaynin abadan waxaan weligeed badhacaynin wey fadhiga uga istaagay marka waa ka tegay wey hada wabillahi tawfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed